wman tabcahm bixsaan ilaa ywm اddiin ama bacd aan ku soo jirnay kitaabkii sharxu qadri nadaa waballi sada baabulexraabiyaan soo gaarnay faslun haadaa kanu faasilu waa mid soocaaya maa bacdahu camaa qablahu waxa ka dambeeya waxa ka horreya ka sooca faslu macnaheedu waa intaas moogta faslu haadaa faasilun waa intaas macnaheedu halkaanuba ku sharxay sajaaci wey wuxuu ku yidhi huwa faslunku ka kayrihi iyo lamid ahu min baqiyati taraajumi cibaaratun mucabaru waa mid laga cabiray can ilalfaadi almaksuusati daalati calaa tilka almacaani almaksuusa falmacnaa hadihi alalfaadu faasilatu maa bacdaha camaa qablaha faslun hada faasilun faslun haadaa kanu faasilun mid soocaayo wey maa bacda waxa ka dambeeyo soocaa camaa qablahu yuuna ka soocaa anwaacu licraabi icraabka nuucyaalkiisu arbacatun afar weeye afar weeye nuucyaalka icraabka anwaacu licraabi icraabka nuucyaalkiisu arbacatun afar weeye afar weeye nuuc sinfi darbi qismi mutaqaaribatulmacaani aw mutaqaaribat lmacna aw mutaxidat cindahum nooc sinfi darbi qismi mutaqaaribat lmacnaa o mutaxidatun cinda bacdi mutaxidatun cindahum mutaqaaribat lmacnaa o mutaxida waa isku dhowdah waa isku dhowdahay macnaheedu ama waaba isku midba ama waaba isku midba anwaacu lcraabi icraabka nucyaalkiisu arbacatun afar weeye rafcun god weeye waa nasbun kordhig weeye meeshan wuxuu ku baraa icraabka laba madhabaa ku jirta madhab waa madhabkii kuufiyiinto ajhuumi iyo mutamimo iyo mulxatulicraab aan kusoo marnay oan ku icraabo jirnay madhabkaas wuxuu ahaa icraabku waa macnawi icraab waa macnawi haddii madhabkaas marka icraab lagu yidhaahdo jaa zaydun jaa ficil maadi mabniyn cala lfatxi laa maxal lahu min alicraab zaydun faacil jaa marfuuc wa calaamatu rafcihi aada leedahay wa calaamatu rafcihi damatun daahiratu shaaqiy madhabka basriyiintana wuxuu yahay icraabku ma ahan macnawi waa lafdi kii kufiintu muxuu ahaa icraab waa macnawi saas darteed asaga maxaa leeyahay wa calaamatu rafcihi wa calaamatu nasbi laakiin basriyiinta madabkooda maxaa laleeyahay waxaa laleeyahay jaaa zaydun ixraabaa lagu yidhi jaa ficil maadi mabniin cala fatxi lah maxallah min acraab zaydun ixraabaa lagu yidhi faacil jaaa marfuuc wa rafcuhu damatu daahiratu fi akhiri wa rafcuhu aada leeda ah, calaamad sheegmayi damadaanaaba ixraabkiya bal xaashiyada fiiri rafcun meeshuu ka yidhi qowluhu rafcu xaashiyada sajaaxid wuxuu yidhi wahuwa cala alqowli qowlka haddaan qabanno biannahu icraabku lafdiyun inuu yahay haddii lu yidhaha rafca xaal la yidhaahdaa waxaad leedahay addamatu wamaa naaba canhaa calaa wejhin maksuus waxaa lagu yidhaha rafca sheeg icraabkuna waa lafdi maxaa dhehe addamatu wamaa naaba canhaa damada iyo wax ka naaibka ayaga naftokada icraabada maahan calaamad ilaa shaygu naftiisa calaamadu ma noqdeen haye haddii lagu yidhaahdo icraabku waa macnawiya sheekh fiiri wa calaa annahu macnawiyun icraabku inuu macnawiya taqyiirun maqsuusun calaamatu adamatu maa naaba canhu haddii lagu yidhahdo icraabku waa macnawi madhabkaasaan ku soconnaa ee sheekh rafco waxaa leedahay taqyiirun maqsuusun calaamatuhu adamatu wamaa naaba canha haye kuwad marka waxaa lagu leeyahay nasba sheeg calaa madhabi basriyiin oo ah iraabku inuu lafdiyo maxaa leedahay alfatxatu wamaa naaba canha calaa wejhin maxsuus khalaas waxaa lagu yihi icraabku inuu yahay macnawi madhabkii ahaa nasba sheek maxaa leedahay taqyiirun maqsuusun calaamathu alfatxatu wamaa naaba canha waxaa lagu yihi jar sheek calaa madhabi lbasriyiin icraabku waa lafdiye waxaa leedahay alkasratu maa naaba canha calaa wejhin maqsuus waxaa lagu yihi jar sheek calaa madhabi anahu macnawiyu inuu yahay taqyiiru maqsuusu calaamatuhu alkasratu maa naaba canha waxaa lagu yidhi icraabku waa lafdiye waxaad sheegtaa jasm jasmo sheeg icraabkuna waa lafdi asukunu wamaa naaba canha waxaa la yidhi icraabku waa macnawiya jasmo sheeg taqyiiru maqsuusu calaamatuhu asukunu wamaa naaba canhu saas labadii madhab saasuu kugu kala xadi ibnu hishaam isagu waa basri wuxuu qabaa icraabku inuu lafdiyo haddaana ka arki doonaa madhabkiisa hadduuba noo imaanaaba faslu laakiin madhabka xooga kuufiyiinta soomaalida badana culamadooda wax ku icraaba ajrumiyada iyo shuruucdeedana ku badan saas unbay udhigan tahay badanaaba oo waxay ku leeay waa calaamatu rafciga maanta arkay taasa laiskala jaan qaad anwaacu licraabi icraabka nocyaalkiisu arbacatun afar weeye rafcun god weeye ka bedelo wa nasbun kordhig weeye fi smin ism dhexdiisa xaal ay ahaadeen rafac iyo nasbuhu wa ficlin ficil dhexdiisa xaal ay ahaadeen macnaheed waa maxay labadaanu waa laba icraabka ka mida oo mushtarag waa mushtarag labadaanu labadaan nooc waa mushtarag oo rafcuhu asmaadana waa gala asmaa waa la rafciyaa afcaashana waa gala nasbuhu asmaada waa gala waa la nasbiyaa afcaashana waa gala marka labadan calaamo oo ah rafca iyo nasbo waa laba calaamo oo mushtarakataan ah laba calaamo oo mushtarakataani ah, ah weeye mithaal naxwu zaydun zayd yaquumu waa istaagaa hadda fiiri zaydun waa ism waa mubtade haye waa marfuuc wa rafcuhu damatu daahiratu fi aakhirih oo calaamatu rafcihi damatu daahiratu fi aakhirih waagaasa yaquum waa ficil mudaari xaalatu rafca jooga marfuucu litajarudi min alnasb waljasi wa rafcuhu damatu daahiratu fi aakhirihi o oh, calaamatu rafci iska dheeda wa ina zaydan zayd lan yaquuma istaagime zaydan waa ism mansuuba oo ina ismkeedii waa ah, mansuubu calaamatu nasbihi farcatu daahiratu fi aakhirihi ama mansuub wa nasbuhu farcatu daahiratu lan yaquuma yaquum waa ficil xaalatu nasba jooga lana ka hormartay mansuub marka rafcada iyo nasbada labadaas calaamo waa mushtarakataan asmaadan waa galan faashan waa galan iyo wajarun weeye mm, ku cadfo rafcun weeye wa nasbun weeye wajarun weeye fii ismin ism dhexdiisa xaal uu ahaaday ismku galasa waa nuqta ah, khaas weeye jirku uu khaas ku yahay asmaada meel kale ma galo naxwu bizaydin Ah, zaydin badaasaa gasha zaydin waa jaray calaamadiisi waa kasradaas amase jarkiiba weyn ma dhahan calaame wa jasmun jasmo weeye ku cadfo fi fi ficilin ficil dhexdiisa xaalu haday jasmuhu ficil bisuu galaa jasmuhu waa calaamad oo khaas afcaasha ku ah naxwo lam yaqum ma istaagin zayd yaquum taas wey waa ficil mudaaric caamil jasmiga ka hormaroo lamta ah jasmihiisiina waa sukuunka fa yurfacu lmarfuucu qaacide guud qaada marka fa yurfacu waa la godaa almarfuucu dhe ha naay faacilka soo qadaro xudifa litacmiimi dhe waa la xadfay si uu cumuum u faa-iideeyo a isim ha ahaado ficil ha ahaado wax alla wixii la rafcinaayo in lagu rafciyo asal waa in dama la saaro wax alla wixii la rafcinayo asal maxaa u ah in lagu rafciyo damu saasuu ka rabaa inuu ku yidhahdo fa lmarfuucu kan la godaa waa la godaa bidamatin damaa lagu godaa ama isim ha ahaado ama ficil ha ahaado daahir ixraabku ha ahaado muqadar ha ahaado asal saasa ah saas darteeda wixii ka baxa asalkaas oo isagoo marfuuc ah wax kale lagu rafciyo su-aalaa ka jirta jawaabayna ayna rabta asalkii waa ka baxay raab asalkii waa ka baxay toddobadii baab miyaabuu galaa marka wayunsabu lmansuubu wax alla waxa la nasbina waa la nasbinaa bifatxatin fatxa lagu nasbina asal waxaa wax alla wixi la nasbinaa ism ha ahaado ficil ha ahaado in calaamatu nasbuhu ay noqoto fatxo hadii la yidhaha waa xraabku waa macnaw hadii la yidhaha waa lafina nasbadaas waa inay fatxadaas waa inay noqoto nasbadiisu xraabkiisu waa inuu fatxan noqdo wayunsabu lmansuub kan la nasbina waa la nasbina bifatxatina lagu nasbina wayujaru lmajruuru kan la jara waa la jara waxbaa la jara hadii la wada hada ismaaba la jooga ficla soo hadal qaadi isimkii la jara asal maxaa ah in lagu jiro bikasratin hadduu ka baxo su-aala laiska weydiina maalansarif iyo baab kalituu gala iyo wax kalu noqda iyo waxbaa la sheega asal waa in kasradaas lagu jiro wayujaru kan la jara waa la jara bikasratin kasra lagu jaraa wayujzamu lmajzuumu kan la jasminaana waa la jasminaa bixadfi xarakatina lagu jasmina waa sukuun haddaad maqasho xadfulxaraka ah, xadfulxaraka waa sukuun xadfulxaraka lagu jasmina xadfulxaraka ayaa lagu jasmina wayujzamu waa la jasminaa almajzuumu kii la jasminayay bixadfi xarakatin aa lagu jasmina sharax fayurfacu lmarfuucu meeshau ka yidhi fayurfacu bidamati ma ujeeda isha maku haysaa bal aada fiiri wuu ku yidhi naa'ib faacilki aawey wuu ku yidhi naaibu faacilin naaibu faacilin birafcin naaibu faacil birafcin birafci damiirin damiir la godidiisu ahda naa'ib faacilkii damiirkoo caaidun u laabana cala smin iyo wa ficli mhm. fa yurfacu waa la godaa huwa marfuuci oo ismi ficil ahaa ah. fa yurfacu waa la godaa huwa marfuuci laakiin isagu saas uma wado wuxuu wada isagu fa yurfacu huwa madkuurkii waa la rafcina wuxuu ku leeyahay yurfacu uba laaba maydo maxduufna ma aha ah, una laaba maydo muqadarka aan soo qadaraydo almarfuuc ah ee waxa loo qadar loo celina alsmu walficlu soo lama soo sheegin alsmu ismu waficlu soo lama soo sheegin ayaga u celi insaan ugu celaa waa musana iyagu wuxuu ku leeyahay bimacna madkuur ugu celi waadan baabkaas baran kuleeyahay bimacna madkuur soo ma adan maqli jirin saa layskugu mutaabaqayna bimacna madkuura loogu celaa weliga maqli jirtay maanta dul taagantaha fiir xaashiyada qaabka ugu celaa marka ma xuma qaabkiisuna Eh, laakiin qaabkaana culamada kasoo naqli waayo qaabkan uu sheegaya marka ma xuma wuxuu ku yidhi naaibu faacilin birafci damiirin damiir la godidiisu ahday damiirkoo caaidin u laabana cala iyo wa ficlin bitawiilihima waxa lagu awile bimaa dukira fa huwa madkuurkii waa la rafcinaa dariiqo fiican fa waa la rafcinaa huwa madkuurkii madkuurkaas waa maxay waa ism wa ficl fa waa la rafcinaa huwa madkuurkii aad leeda qaala taftazaniyu taftazani sheikh la dhihi jiraa wuxuu yidhi yajuusu waxaa bannaan an yukanaa in looga kinaayoodo bismi lishaara ismu ishaaro ismu ishaarahaasoo almawduuci loo dejiyay lilwaaxidi hal mid ha daalika oo kale fiili daalika soo mufrad mido kale looguma talagelin daalika oo kaleeto can ashyaaa shayada looga kinayoona shayaalkoo kahiiratin fara badan bictibaari kowniha fii ta'wiili maa dukira bimacnaa madkuur waa meesha la yidhaha bictibaari kowniha maa dukira ala leeyahy waxaa leedahay dalika kaas markaasaa loo hade dalika mufrada lagu ishaaraa wuxuna waa jamace war waxaa leedahay bimacnaa madkuur waa maa dukira wasaa bimacnaa madkuur waa amase waxaa dhigi karta wamaa taqadama wamaa taqadama sooma soo hormarin dalika kii soo hormaray maa taqadama iska dhe iyaduna waa la mid maa taqadama iyo madkuur waa isku mid kamaa yukanaa sida looga kinaayooda can afcaalin kaiirati bilafdi ficli afcaal fara badana qof sameeyey kaasaa leedaha ficil wanaagsan buu sameeyey liqasdi اlاkhtisaari hadalkaad soo gaabsee hadalkaad soo gaabsee kamaa taqulu lirajuli sidaad qofka u leedahay nicma maa facalta alla ilaahay waxaad samaydaa fiicnaaday eh, waqad dakara wuxuuna sheegay afcaalan afcaal kaiiratan fara badan iyo wa qisatan tawiila uu sheegay taas wax fiicanaad samay maantana kuu sheekeyna saasaan yeelay halkaasaan ka dhacay taasaan qabtay taasaan eri leeda leedahay nixma maa ficilkaa waa fiicayn ficilkaa ha jinsigaasaad ka qabsay adiga jinsigaas kamaa taqulu sidaad u leedahay ma axsana daalika aad dhigi karta fiil wax tiro badanuu sheegay saasaan yeelay saasaan iri saasaan kaasaad leedahay ma axsana dalik alla waa wax wanaagsan waxaas dalikaad ku ishaaray wa alla wuxuu sameeyey maaa ah, madkuur wey ama maa taqadamo waqad yaqacu inuu dhacaa la arkaa mithlu haada ishaaraha sida madkuur iyo maa taqadam loogu o kale fi damiiri damiirkan saas kale waa dhici karta oo damiir mufrada loo celiyo jamac ah, bimacnaa madkuurna loogu celiyo taasna waa dhacda waa meelaha qad uguba muhiimsan meeshaa naxwada oo meelaha jiirta looga baxo saa laysku mudaabaqayna maantan ku imaanay waa bimacnaa madkuun mooda noqona leeda baabka la yidhaha amase bimacnaa maa taqadada wixii soo hormaray iskaga celi mm-hmm. iskaga celi wixii soo hormaray hadii kale waaad waa kugu imaanaydaa inaad tiraahdo adiga damiirk damiirkaad oo weydo dameer u celi hadhow damiir nabi ulaa dameer celine ka waran intaas ma soconaya taas taas waa kuu soca mida saas yii qaacida ka dhig wax jira maanta waqad yaqacu uu dhacaa la arkaa milu haadaa kano fi damiiri damiir ilaa anahu fi lishaarati ishaarada uu asharu ku caanimo badan yahy wa aktaru ku badan labadooda laakiin islama ec ishaarada waaba kitaabka akhritigta waa ku arkay ayadoo daalika loo celaayo wax fara badan laakiin damiir mufrada oo wax fara badan loo celaayo ma badna laakin wuxuu ku waa jirta kule ila addeer asaga celiyey oo fa yurfac walku u celi musan u celi ism iyo ficil u celi bimacnaa madkuurada u celiyo kuley waana jirtaa ah, meesha dham warku ka baxay waa halkaas halkaasaa warku ka yimi sharax alicraabu icraabkii aharun raad weeye alicraabu icraabkii aharun raad weeye ahar kaasoo daahirun muuqda ahar ah, oo daahira weeye o amase muqadarun la qadarayo ahar daahira jaa zaydun zeydka xarakada sooma muuqato ra-ytu zaydan marartu bizaydin sooma muuqato taas weeye o muqadarun amase wa ahar la qadarayo jaa alfataa raaytu ytu lfataa marartu bilfataa hadda alfataa aaqibkeeda adiga qalbiga soo kaagama jirto in ay ku xarakaad ku qadaran yihiin qalbigay kaaga jirta muqadarna waa aarkaasoo yajlibuhu marka iraabka waa laftiisir madabkiis waa kana wuxuu kuleeyahay iraabku waa aar jaa zaydun xarakada ka muuqata wey ra-aytu zaydan marartu bizaydin aarka ka muuqda kaasa iraab la yihahda marka wuxuu kuu cadayna madhabkiisu inuu yahay iraabka inuu lafdiyo iyo midka la qadaraayo oo alfata lagu qadaraayo kaasa iraab la yihahda aarkaasoo yajlibuhu uu soo jiidayo alcaamilu caamilku fii aakiri lkelimati kelimada aakirkeeda kelimada aakirkeeda kaas weeye marka fiiri fii aakiri lkelimati u yajlibuhu lcaamilu fii aakiri lkelimati maxaa ku baxay xarakatu naqli wa xarakatu litbaac kuwaasaa baxeen kelimada aakirkeeday dhacaan laakiin caamil ma keeno caamil ma keeno qad aflaxa lmuminuun aada leedahay warshiga qiraa'adiisa qadaf iri qad aflaxa soo ma ahayn hamsada fadxadeedii daalka saare hamsaduna waa dhece qadaf ay noqeen marka faman uutiya kitaabahu ad leedahay famanu famanu faman uutiya soo ma ahayn damadii saarneed hamsada nuunta gee famanuu dhe faman famanuuti famanuutiya kitaabahu famanuutiya kitaabahu hamsaduna waa dhece waa naqliyaa la idhahdaa warshiga qiraa'adiisa ama waxaa tira itbac alxamdulilah sida xasan basri u akriyo bal xaashiyada fiiri yajlibu lcaamir fiiri ah, shuduurku matnigu kudhiga warkaano dhan hadda xaashiyada kan uu sajaacigu kusoo raray matnigu shuduurka kudhigaayo ibnu hishaam alansaari wuxuu ku yiri yajlibuhu lcaamiru icraabka waa midka caamil soo jiido ah, bidami laami laamka waad godaya ah, alcaamilu aad leedahay iyo wa kasrihaa Hmm. lano ninba ah, yajlibu yajlubu de ah, saas waay sarfigu ka hadla yajlibu iyo yajlubu adii kartaa bidami laami wa kasrihaa liannahu min baabi daraba wa qatala labadaba waa u banaanta ka fi lmisbax sida ku sugan misbaxu muniirka ka fiir fayuumi yatlubuhu caamilkaa dalbaa wayaktadiiha isagaa keena qaala musanifu wuxuu ku yidhi fi sharxi shuduud shuduudka waaba kan isaga ka ilaa halku kasoo qaala musanifu wuxu yidhi fii sharci shuduur musanifka iskale qadrigan aa shuduurudahadiga ku yidhi kharaja waxaa ku baxay biqowlihi hadalkayga aan idhi yajlibuhu lcaamilu icraab waa wax caamil keenay naxw naxwu eh, kharaja waxaa baxay naxwu damati damadii oo kale fi nuuni nuunta xalay ku sugan min qowlihi tacaala faman uutiya kitaabahu ha saas la raba in u qoro faman nuunta la saara damada ha taasaa baxday maxaa yeele fiiri kelimadda aakirkeedi waa saaranta laakiin haddana craab maaha maxaa yeele caamil ma keenin taasaa baxday fii qiraa'ati warsh warsh qiradiisa weeye binaqli xarakati hamsati uutiya uutiya hamsadeeda xarakadeeda lasoo raraa ilaa maa qablaha waxa ka horeeya loo soo raraa iyo wa isqaadilhamsati hamsadana waa la rida iyo waxaa kaloo baxay walfadxato fadxada fii mihaali ku sugan qadaf laxa qadaf hamsada la saari maaha qad ah, aflo iska qora isagu baabka baabkaba lama socdaama caruura hmm. iska garaaca hmm. la yidhi malaha markaas iska gargaraaca marka qaadaflaxa wey daalkaa la saara <laughs> wal kharaja waxaa baxay naxwu damati walfatxati waay ah, jazaka allah khayr walfatxati naxwu damatiya baxday iyo walfatxati wey saas wey fi fadxadaas fii mithaali qadaflaxa ku sugan kamaa fii qiraa'atii sida warshiga qiraa'adiisa ku sugan ayadda noqosha warshiga qiraa'adiisa sida ku sugan weeye binaqli ayuu akriyey xarakadii hamsadu soo raro daalka saaray iyo walkasrati kasradi yaa baxday wanaxu kasrati fii daali alxamdi lilah alxamdi ala rabayda alxamdi lilah mhm. fii qiraa'ati man atbaca qofkii raacsiiyey addaala daalka allaama laamta raacsiiye oo xasan basri iyo ah fa ina haadihi lxarakaat xarakaatkaas saddexdaa wa in kaanad haba ahaato aahaaran aahaar aahaartoo daahiratan ka muuqata fii akhiirkayna laakinahaa xarakaadaas lam tajlibhaa sooma aysan jiidin cawaamilu caamilyaal cawaamilshood dakhalad gashay calayhaa kelimaadka korkooda falaysa icraaban icraab maaha halkaas intaas muxuu ku ictiraasinaya alcraabu aharu daahirun oo muqadarun yajlibhu lcaamilu uu keena fi yajlibhu uu raba caamil inuu keenaa la raba yajlibhu lcaamilu fi aakhiri lkalima fi aakhiri lkalimati wuxuu uga ixtiraasa fi aakhiri lkalimati wuxuu uga ixtiraasa bal fiiriya meeshaan wuxuu ku yidhi wa qowli aan ku yidhi fi aakhiri lkalimati bayaanun caddayn weeye limaxalilcraabi icraabka maxalkiisa al cadayna icraabkan ku dega aakirulkelima min alkelimati kelimada xaggeedana uga maxala walaysa ixtiraazan ma ahan ixtiraazuu ku yidhi oo icraab kaloo meel kala degaa maba jiro tanoo kale maxaa la ihahdaa sifada noocaana sifa kaashifa ixtiraaz mar haddaysan lahayn sifa kaashifa la yidhaha waa libayaan alwaaqic libayaan alwaaqic wey marka ixtiraaz ma lahu ku yidhi id laysa lanaa nooma sugnaan aathaarun aathaar aahaartoo tajlibuhaa ay soo jiidaydo alcawaamilu caamilyaal fii kayri laakili ay usoo jiidaydo mabadhiinba wax xarakaad ah oo cawaamilu keenaydo meel aan aakilka ahayn ay geyhaydo oo caamilaa keenay xarakadan aakilkiina ma degin ee ama qablulaakiray degtay ama wasadkay degtay ama awelkay degtay maba jiraba maba mabadihin annaga naxawilay hadaan waay fi khayr fi hayri aakhiri kelima xataa yuxtaraz anaa si layskaga ilaaliyo intaa waa dhamaaday maba dhamaan haddee hadalkan dambuu sheegaya laftigiisa ah waa ku yaalla bahalka hadal waa kitaabka oo ah shudur dahabiga waa ku yaala sharciisa walaa yaridu calayhi ku soo aroori maaho lagu naqdima imruun iyo wadnumun labadaas lagu naqdima labadaas si dheer u sharxaya aayaadka qur-aanka kusoo aroorayna waa keena weliba si macaan u sharxaya labadaa faina sawaaba sida saxda macnaha halkan maxay tahay ishkaalka ku jira ishkaalka ku jira waxay tahay imru'un aakir maxaa ah hemsada soo maaha ra-du waxay raaci caamilku wuxuu keena haddaad tidhaahdo in imru'un halaka imru'un waa faacil soo maha in imru'un halaka imru'un waa faacil so uma gudmo hemsadu ra-du saasay ula gudmaani haddaad kor dhigto hamsada oo caamil kordhigaa galo rada waa la kordhigaa ah, ma kaana abuuki imraa sawin imraa fiiri ma kaana abuuki ah, imraa sawin wama kaanad umuki baqiya imraa alaleeda haddii la hoos dhigo hamsada radana waa lahoos dhigaa ah, likuli mri'in fiiri likuli mri'in marka waxaa la yidhi caaqirka wadin kale e mawaadna ujeedin qabal caaqirkan xarakada iska degayda oo caamilka la socota laba madhabaa marka jirta kufiyintu waxay leeyihin icraab wey waana labadaas kelimo imruun iyo wabnumun wabnumun wabnumun oo mim kale miimka icraabku korasoo maahan nuunkuna waa raaca ka harima ka harima kuufiyintu marka waxay leeyihiin labadaba waa icraab laba maxalaan icraabkaanu dega ayaga marka xadkooda xadkaanu ma dhamaystiran haddii ayaga la fiiri madabkooda waa laasim in lagu soo daro oo la ihahdo aakhirka ama qablaakir waa in la yidhah hadkii taama laakiin waxa weya sababtuusan u dhahayn ibnu hishaam waxa weeye shudurdahaab buu ku sheegay wuxuu yihi wasawaabu waa madhabka basriyiinta oo waxay tahay xarakadan qablulaakhirka ee labadan kelima degtay oo imruun iyo wabnumun ah ma ahan icraabe wa itibaac ah, wa itibaac marka saasuu ku leeyahy eh, marka soo ma jeed fir wuxuu ku yidhi xaashiyada waa iska soo gaabiye warka shuduurkaad ugu laabaneen fa ina sawaaba qowlulbasriyiina weeyuu ku yidhi ina alxarakata alakhiira hiya alicraabu wa ina maa qablahaa itbaacun lahaa ayadaa la raacsiiyey ah, waa ra'da iyo iyo iyo iyo nuunka labadaas waa labadaas waa ka soco marka sharax alicraabu icraabkii atharun raad weeye atharkaasoo daahirun muuqda oo amase muqadarun la qadaraa afarkaasoo yajlibuhu yajlubuhu uu soo jiidayo alcaamilu caamilka fii aakhiri lkelimati uu soo jiidayo fii aakhiri lkelimati uu u soo jiidayo adxakim la socod ha aakhiru lkelima sifadaas ah maxaa laga ictiraasa ha hayaxmno waa sifa kashfa wax laga ixtiraasa male yaa kuu sheeg waa ya <laughs> adi aginadeergeed aad haddeer soo ma aanaan akrin haddeer marka akraynay war waa sifa kashifa war wax laga ixtiraasa male marka dhehayna waa maqleed adiga yaa jir saxabi bergana jir haatan aadan la socon xaashiyadaan wada miya xaashiyada hadda inaad la socotaa la raba waayahay waaya fadaahiru icraabkii daahirkaas oo icraabkii laba ma noqonto icraabkii labu noqday soo maaha fadaahiru icraabkii daahirka ahaa kaladii waa midkii oo kale fii aakiri zaydin ku sugan fii qowlika qowlkaaga xaalu ku sugan yahay zayd jaa zaydun zayd ay yimid aad tiraahdo wa ra-aytu zaydan zaydaan arkay wa marartu bizaydin zaydan soo maray marka ixraabkii waa maxay zaydun damada ku sugan oo jaa ay keentay caamilaha keenay waa raad muuqda zaydun soo xarakad ma muuqato yaa keenay caamila soo jiiday waa jaa zaydan nasbadan yaa keenay caamil waa kee waa ra-a ma ra-a mise waa ra-aytu macal cabdiraxmaan ma ra-a ah horta caamilku mise waa ra-aytu ra-a wey waa hurdi taad waa faacil ka mid maaha wa marartu bizaydin zaydin eh, midka saaran wey zaydin raabka yaana keenay bada wlmuqadari raabkii la qadaray kaladii kii oo kale wey fii aakhiri fataa ku sugnaaday fii qawlika qowlkaaga dhexdiisa xaalu fataagu ku jiro jaa alfataa aad tiraahdo jaa alfataa markaad tiraahdo qalbiga waxaa kaaga jirta alfataa in dama ku jirto wara'aytu lfataa markaad tidhaahdo maxaa qalbiga kaaga jiro ad niyeysan tahay alfataa in fatxa ku jirto wa marartu bilfataa waxaan soo maray shaabkii maxaa qalbiga kaaga jira bilfataa markaad tidhaahdo in kasro ay ku qadarantahay meesha fa inaka adiga tuqadiru waa qadara waa qadara waa niyeyso wey qalbigaad ku adiga tuqadiru dama damaad ku qadare fil awali mihaalka wlfatxati fatxaad ku qadare mihaalka dam wlfatxata fatxaad ku qadare dhe wlfatxata fatxaad ku qadare fi thani mihaalka labadoo hore ay tulfataa wlkasrata kasraad ku qadare fi thaaliثi mihaalka sadexeeya litacaduri اlxarakaati xarakadii suurtagal la-aanteedaad ugu qadareen fiihaa kelimada dhexdeeda ay suurtageli weyday ama fiiha fi lamhilati mihaalada saddexda fiiha amhiladaasay ku suurtageli weyday wadalika almuqadaru midka la qadarahu la niyeysan yahay huwa alicraabu isagaa icraaba anwaac lcraab icraabki hadda wuxuu kugu qaybinaa saddex qaybood qismi mushtarag ah oo asmaada afcaasha ka dhexeeya qismi muqtas ah oo asmaada ku qaasa qismi muqtas ah oo afcaasha ku qaasa intaan matniga kusoo aragnay carabka la iska maray marka haba ku insha allah wاlcraabu icraabkii jinsun jinsi weeye jinsigaasoo taxtahu hoosiisa arbacatu anwaacin nuucyaalo afar ay ahaadeen alrafcu ka bedelo alrafcu goda ahaaday wanasbu kordhiga ahaaday waljaru hoos dhig ayaa ahaaday waljasmu reeb ayaa ahaaday wahaadihi tan tanday alanwaacu ee nuucyaalkaa anwaacdii alarbacatu afarta aheed tanqasimu waxay u qaybsameen ilaa halaaati aqsaamin qaybyaalo saddexa qismin ay u qaybsame ka bedelo hadde qismin ala rabaa hadde oo lahoos dhigeen qismun lama rabo qismin ay u qaybsameen qismigaasoo yashtariku ay wadaagsanayaan fiihi qismiga dhexdiisa alasmaao asmaada iyo walafcaalo afcaash labaduba wadaagsanayaan wa huwa qismiga asmaada iyo afcaashu ay wadaagsadaan waa icraab asmaadana gala afcaashana gala alrafcu waa godka wanasbu kordhiga taqulu waxaad leedahay zaydun zayd yaquumu waa istaaga zaydun waa ismana rafcisaya damaa saaran yaquumuna waa ficil mudaaric waa rafcisaya damaa saaran marka labadaba waa gashaa rafci waa gala wa ina zaydan zayd lan yaquuma istaagi zaydan waa isim nasbadii waa saaranta yaquum waa ficil mudaaric nasbadiina waa saaran marka nasbadii waa calaamad mushtaraga labada waa gasha iyo waa qismin ku cadfo tii hore iyo waa qismin qismi qismigaasoo yaktasu uu gaar leeyahay bi qismiga alasmaau asmaadii wahuwa huwa qismigaasuna aljaru waa hoos dhiga qismiga labaad icraabka kamida waa qismi asmaadu gaar la tahay waa jerka ficil ma galo caamil wax jiraana ficil ma galo waa qismin iyo qismi qismigaasoo yaktasu bihi uu gaar la yihiin alasmaa wasfaadi wa huwa qismigaasu aljaru waa hoos dhiga taquulu waxaad leedahay marartu waxaan soo maray bizaydin aan soo maray zaydin hadda waa jaran yahay yaa jaray baba iyo waa qismin dhe qismi qismigaasoo yaktasu bihi ay gaar la yihiin alafcaalu afcaasha qismi afcaasha galan oon meel kaleba gelin oo iraabka kamida wa huwa qismiga afcaasha kuqaaska aljasm waa reebka taquul waxaa leeda lam yaqum zayd ma istaagin yaqum waa ficil mudaaric waa jasmisan jasmihiisi waa ka muuqdaa caamilka jasmina waa lam walihaadihi lanwaaci afartan nuuc waa icraab soo maaha afartooda waa icraab dhegeysa marka ibnu hishaam mar kale walihaadihi lanwaaci nuucyaalkan waxa usugnaaday anwaacdii alarbacati afarta aheed calaamaatun calaamaad usugnaaday anwaac ii qora walihadi lanwaaci ii qorahay wax jira maahan taas walihada calaamaad xayta calaamado lagama hadli maayo anwaacdiya laga hadlaayo oo rafcun annasbu waljaru waljasm ha iska sax qalmahaysatid walihadihi lanwaaci walihadihi lanwaaci nuucyaalkan waxaa u sugnaaday anwaacdii alarbacati oo afarta aheed anwaac macalima mudakar mise muanaf sax wey allah yubari halkaad ka keento nawcun a ah, barka saar waxa weeyaan kelmadda marka yihahdo mudakar mise muanaf mufradka raad hadegdegi hadegdegi waxaa tira wax yar iiso tartiib gadaal u lahaabo gadaal u lahaabo weligaa su-aalahana waa noocaas marka su-aal lagu weydiiyo lama degdego tartiib adoo degan aan dhag la siiyo haddaa isku soo boodo waa dhada inaad meel ilaa ku dhacdo tartiibaa loogu fiirsadaa mhm. walihaadihi اlanwaaci nuucyaalkan waxaa usugna nucyaalkii alarbacati afartaha calaamaatuna usugnaadeen warkan marka tanaaquda ku jira li maxaa yeelay icraab muxuu ku socday ibnu inuu lafdi yahay waana sida shuduurkan u ku socdo hadeerna calaamaduu sheega calaamad inay icraab yeeshana madhabkee weeye madhabkii kufiyiinta oo craabkuna macnawi ah xaashiyadu in kaga jawaaba oo kuleeyahay wasaara tajri calaa lisaani man yaqulu in alacraab lafdiyu min gayri qasdi carabkay uga dhacan ila mogta madhabki waa madhab mashhuura wax la qarin kara ma maalin kastaad maqle marka carabkay unbay uga dhacday arrintaan min ayri qasdi waa wax carabka uga dhacay xaashiyada saas kule in alraaba macnawiyun isagu qabay mogta wuxuu ku yidhi fiiri aakirka hadalka wasaara tajri calaa lisaani man yaqulu in alacraab lafdiyu min gayri qasdi carabkiisa iskaga dhacday hadduu ku hadlo calaamaad qof ahaa calaamaad hadduu ku hadlo qof qaba icraabka inuu lafdi yahay waxaa leedahay min ayri qasdin carabka uga dhacdo leeda min ayri qasdin ay carabka uga dhacdo saasaad leedahay mm-hmm. wasaara tajri calaa lisaan man yaqul in iraab lafdiyu min ayri qasdin aad leedahay intaasad leedahay eh? inuu lafdiga u qaba ma qaba eh, macnawi eh? ha macna ma qaba sagu waaba soo marnay soo maaha alicraabu aharu daahirun uba soo yiri o muqadarun yejlibu lcaamilu marka qof kasta oo icraabku waa lafdi qabaa haddaad ka maqasho calaamo waxaa laleeya min kayri qasin carabku kaga dhacay ila madhabka madhab iska mashhuura carab ka dhicib doon hadda dhib ma le mhm. saasa leedahay wlihadii anwaaci nuucyaalkan waxaa usugnaaday anwaacdii alabacti afarta calaamaatun calaamaadaasoo tadulu tusayda calayha sababtoo ah qofku hadduu qabo waa lafdi suurtagal maaha inuu yidhi calaamu ley maxaa yeelay shaygu naftiisa calaamad ma u noqon kara shayga naftiisa calaamad uma noqon karo haddi qofkiiba qabay jaaa zaydun damada saarana nafsulexraaba ma dhihi karaa haddana ayada calaamad isku ah qaar asaas u tawjiihin tegeen laakiin waxa la waa iska takaluf warkaas ha dhib male waa la dhihi kara calaamadnaba uta mm-hmm. waa isku dadayeen laakin waxaa la waaas wa iska takaluf mm-hmm. takaluf waa inin dhiga warkaa qaarka isku dayay inuu takaluf yahay waaas wahiya calaamaadii darbani waa laba nooc dhe eh, wahiya calaamaadii darbani du daatu darbeyni dhe marka ha ismudaabqeeye wahiya calaamaadii darbani daatu darbeyni waa laba nooc midu saaxiib eh, daatu dhe marka si isku kaa mudaabaqeeyeen mufradka iyo weliba mucanadka labadaba calaamaatun ka bedelo calaamaad weeye calaamaadaasoo usuulun usuul ah iyo wa calaamaatun calaamaad calaamaadaasoo furuucun furuuc marka calaamaad usuula ah haddii la yidhi waa cadda waa afartii xarako addamatu walfatxatu walkasratu wasukuunu haddii la calaamaad falcana waa wixii niyaabo la xaabi jiray baab niyaabo wey hmm. falcalaamaatu calaamadihii calaamadihii alusuulu ee usuulsha arbacatun afar wey calaamadaha usuulsha arbacatun afar wey adamatu dama weeyade lirafci godka xaal ay usugnaatay marka fiiri wax allo wixii la rafcinaa asal maxaa ah in dama lagu rafciyo haddaan dama lagu rafcin waa ka baxay isimkaasu asal baabkuna baabniyaabu gala wlfatxatu fatxa weeye linasbi kordhiga xaalay usugnaatay kelmad kastoo la nasbina ism iyo ficil asal maxaa ah in lagu nasbiyo fatxu haddaan lagu nasbin waxaa leedaa waa baabuniyaab baabuniyaabu gala waalkasratu kasro weeye liljari hoos dhigii xaalay usugnaatay waxaa leedahay kelmad kastoo la jarayo asal maxaa in lagu jaro oo calaamad ay u noqoto waayo waxay kasro isimkii la jaroon kasro lagu jarin waa ka asalkii baabku waa baabuniyaabu waxadfuarakati iyo xadfuarako ula jeeda xadfuarako asukuun liljasmi xaal usugnaaday kelmad kasta oo la jasminayo ficil kasta ilaa wax kale awala la jasmin ficil mudaarica la jasmeen haddiiba la jasmiyo oo lagu jasmiyo waxaan sukuun ahayn maxaad leedahay waxaa leedahay asalkii waa ka baxay waa baabuniyaaba waqad maaltu waan miaaliy ku yii kullaha dhammaantood kulligood waan miaaliy horaan kuugu miaali kulligood waa kuu miaaliyo hatta dhowna kuu miaaliy waa kuu miaaliyo waay iyo wuxuu ku yidhi wlcalaamaatu calaamadihii calaamadihii alfuru aar ee furuucda ahaa calaamada furuucda waa mise waa tobankii ha waa tobankii haya tobankii yaa korka ka haya haya macali tiri saddex may naaib ka yihiin afarna fadxay naaib ka yihiin toddobaan hayna labana kasray naaib ka yihiin sagaalan hayna halna sukuunu naaib ka tobankaas ajruumi tobanki lagu soo bartay ha tobankaas marka waa furuuc tobankaas waa furuuc toddoba baabayna galaan waalcalaamaatu calaamadihii calaamadihii alfuruucu furuucda ahaa munxasiratun waa mid kooban fii sabcati abwaabin baabyaalo toddoba ahay ku kooban tahay khamsatun shan fi lasmaa ismaaday ahaata alasmaa sita koo wlmuhana labo wa jamcu mudakar saalim saddex wa jamcu muana saalim afar fii xaalati nasbina jooga walismu ladii laa yansarifu fii xaalati ljari shantaas waa asmaa shanta baab oo asmaa baab niyaabaha waa shantee asmaau sita koo muhana labo jamcu mudakar saalim saddex jamcu muana saalim oo xaalatu nasba bis jamc iyo alismu ladii laa yansarif oo ah fii xaalati ljari bes shantaas waa asmaa waa baabuniyaaba wahnaani laba baabna fil afcaali yay ahaadeen xaashiyada fiiri wahumaa labada baab alafcaal lkamsa weeye iyo walficlu mudaaric almuctaru aakhir fi xaalat ljismi kaliya xaalat ljisma kaliya oo wixii jurmi lagu bato wasatamuru bika waa ku soo mari doontaa haadihi labwaabu abwaabtan mufasalatan xaalo ay tahay mid kala saaray baaban baaban xaal ay tahay mid la kala saaray <laughs> baaban baaban <laughs> baaban baaban waa xaalo <laughs> waxaa laleyihi xaalana maxaa shardi aheed ha inay mushtar tahay ma ahan hadda mushtar ha oo afartii goor ay ka bixi jirta uga ishtiqaala waxaa kamid a ah, hadday tartiib tustay haday baabkaygay kugu imaan insha allahu xaala tartiib tustay waa banaa jirtay udkhuluuha rajulan rajulan soo maahan ay mutaraatibiin inti lagu awili marka baaban baaban ey mufasalatan mufasalan xadiga mid lakala saaray waa kan hoosu xaashiyada kaaga sheegay wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu waslama wbaarak calaa nabiyina maxamed